alxamdu lilah whanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma waa suuraة اlbaqara ayaynu tafsiirkeeda ku dhex jirnay ayadda boqol iyo labayo soddon waa qisadii nebi ibraahim calayhi salaam iyo iyada oo uu u dardaarmayo ubadkiisii wixii dan u ahaa weliba dhinaca diinta wa wasaa bihaa diintaa waxaa dardaarmay ibraahiimu nebi ibraahim baa caruurtiis banihii namadiisii u dardaarmay wiilashiisii wa yacquubu yacquubna wiilashiisiibuu u dardaarmay diinta ah, islaamka yaa baniya buuhi wiilashaydiiyow inna allaaha istafaa lakum ilaahay wuxuu idiin doortay addiina diinta islaamka ina ku dhaqantaan oo raacdaan falaa tamuutunna dhimanina ilaa wa antum idinka oo muslimuuna ilaahay u hoggaansan mooyaane am kuntum ma waxaa ahaydeen reer banu israa'iilow shuhadaa'a kuwa goobjooga miyaa ahaydeen id xadara markii uu ku soo uruuray yacquuba nebi yacquub almowtu geeridu markii ay ku timi calaamadihii geeridu id qaala libaniihi markii uu ku yidhi wiilashiisa yacquub maa tacbuduuna min bacdi anigu markaa dhinta maxaydin caabudi qaaluu waxay idhahdeen nacbudu waxaanu caabudi doonaa ilaahaka adiga ilaahaagii xaqa wa ilaaha aabba'ig aabbayaasha ilaahoodii ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa aabbayaashaasoo saddexdaasa ilaahan waaxida ilaah keliyaanu caabudi doonnaa wa naxnu annagu lahu ilaaha saanu muslimuuna keligii u hoggaansanna marka marka halkaa ilaahay wuxuu ku caddeeyey diinta nebi ibraahim inaa inaanay ahayn ta mushrikiinta inaanay ahayn tii yuhuudda inaanay ahayn tii nasaarada siday saddexda qoloba sheegeen laakiin ay islaam ahay sidaa daraaddeed ba ereyga islaam kolba hab uu u yaalaba uu soo noqnoqonaya waxaa kaloo aayaadku ay caddaynayaan nebiyadu ismay khilaafsanayn naxnu awlaadu callaa buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam haddaanu baha nebi nahay bahda nebiga ama aan idhaahda ee nebiyada haddaanu nahay ilaahay waxaan nahay ruur baanu nahay xagga aabbo ka walaala xagga hooyana kala oo kale marka manaahijta iyo diimaha ilaahay uu ku soo dejinaya waa kuwa isku mida waxyaabaha faraca ah unbay ku kala duwan yihiin marka halkaa ilaahay xaq ahaa ee markhaatigiisa la qaadanayey wuxuu ku deedifeeyey dulmifalayaasha gaaladu waxay ku doodeen oo ah nebi ibraahim baa diintayada haystay waxaa kaloo rabbi xusay halkan nebi ibraahim dardaaran buu ku siiyey ubadkiisii inamadiisiibuu la dardaarmay saalixiinta hay waa wanaagsanaa imtixaan buu kaga qaaday lexejeclo uu ka qabo daraaddeed markuu dhinto maxay qabsanayaane manhaj nololeedu noqonaya raacayaan waxay caddeeyeen islaamka aynu ereyada dib ugu noqonno wawasaa biha ibraahiimu baniihi ereyga biha wuxuu noqonayaa markaa diintaa laga fahmay halkaa diinta islaamka ee miladaa laga fahmay milata ibraahiima diinta nebi ibraahim ayuu damiirkaasi u noqday dardaarankuna had iyo jeer waxa weeye shayga kama kacdada ah ee qofku cidda uu ka tegayaanu ku soo noqonayn uu u sheego ayaa la idhaahdaa shayga muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah soomaalidu waxay idhaahdaan waayeel wuxuu cunaano waa jal wuxuu sheegaano waa dardaaran dee waa jaloo wuu kusii nool yahay ilaa waxba uma kordhayaan waa yeel wuxuu sheegaana waa dardaaranoo war hooya iga gunta iyo aabbahaybaa ii sheegunbay ku dambaynaysa baniihi wiilashiisa yacquubna sidoo kale ibraahim iyo yacquub mid waliba dardaaranka wuu ka midaysnaa waxaa markaa aayaddu ay sheegaysa ubadka kolley waxbaa loo sheegayaae wax loo sheegoo looga tagoo loo dardaarmoo lagu adkeeyo diintaa u muhiimsan dardaarankuna door weyn buu ku leeyahay qofku waktiga uu dee xaaladiisa ka warwaro nebiguna in la qoruu xusaya calayhi الsalaatu wasalaam inagu duunyun baynu ka hadalnaa waxaa sidaa dhaha hebel waxaasiiy waxaasaa caynka dhakhtarigeeya wax yararoo iska basiida laakiin t asalka ahi waa taa diinta dardaaranka qiimaha badne waa kaa hanweynaan baanay sheegaysaa qofku markaad dardaarankii nebigu dib ugu noqoto iyo kii khulafadan arrimahooda khaaska ayo xaakamay hadlaynine umuurta diinta iyo dadkay ka hadlayeen wax ilaahay uu kuu doorto diintaa wanaagsan isdafaa lakum uddiin waa doorashada aada iyo aadka u qiimaha badan wey cidduu ilaahay diin siiyey waa cid jecel yahay adduunyada ilaahay wuxuu siiyaa buu nebigu yihi miduu jecel yahay mid aanu jeclaynba laakiin diinta wuxuu siiyaa cid jecel yahay ayaa ilaahay ku galladaa falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha idinkoo islaama mooyaane oo islaamnimadama iyaga isu hayo talow dee adigu inta itaalkaagaabaa laga hadlaya inaad islaam ku dhimato inaad gaalnimo ku dhimato ilaahay baa gacanta ku haya laakiin adugu ha gaboodfalin hana fudaysanin diinta adigoo caddu calayha binawaajid gowsdambeedka ku haysto ku nool dee malagu ha kuu yimaado marna gaalnimo u bixi marna islaamnimo ha u bixi mar diinta ha ka tegin mar ha ku noqonin sida fitnada aakhiru zamaanka dhici doonta nimankan iyagaa yuhuudda yidhi nebi ibraahim diintayadu ku sugnaaye yacquub ilaahay wuu la garramay xujadii buu laasimiyey oo wuxuu ihi magoobjoog ba ahaydeen id xadara yacquub almowt nebi yacquub markii geeridu ku soo xadirtay ma idinkaa goobjoog ahaa mise ilaahay xaggay joogeen waa waa shalay bay yimaadeeni bal qof qeybkii maqnaa wax ka sheegaya biduuni cilmin aqoon daro edabdarun bay sheegaysa yacquub markii ay geeridu ku soo xaadirtu sidan u dardaarmayay ma ilaahay baa joogay mise idinka arrin weyn wey ilaahii joogay baa ka warramaya ee horena u jiray siina jiri doona ayaa xaqaa'iqa dadka u dhiibaya beentiinana fashilinaya cid cid qur'aan haysatoo daliishanaysana dee lagama xujo helo waxa markaa almowt waa calaamaat اlmowt yacquub markii ay ku soo xaadireen macnaha uu ku yimi calaamadihii geeridu geeridu dee waa dhimashada haddii dhimashadu ay ku timaado dee mabuu dardaarmeen hadalladanna muu yidhaahdeen idan markaa waxaa halkaa laga fahmayaa geerida halkan aayaddu ay sheegtay waa calaamadihii geerida maxay imtixaan buu ka qaaday imtixaankaasina aad buu muhiim u yahay qofka in mustaaqiyadiisa iyo miisaanka uu leeyahay aqoontiisa iyo afkaartiisa la weydiiyo siiba ubadka maxaa caabudaysa waan dhimanaya kule waa sii socdacay dee ilaahagaanu caabudaynaa ilaahay aabbayaasha ibraahim baa ku aabbo ismaaciil baa ku aabbo isxaaq baa ku aabboah ilaahaas ma dhowr ilaahba maya waa ilaahan waaxida maadaamay saddex magac soo sheegeen saddexdaa nebi inaanay kale ilaah ahayn laakiin ilaahan waaxidan uu yahay ilaah keliya ayaa markaa sheegaysa ishkaalkii ama arintii la ismoodsiin lahaa ayay meesha ka saartay ilaahan waaxidan ilaaha aanu caabudayna ee aabbayaashayana ay caabudayaan waa mid keliyo keligii baanu hoggaansanna waxay waxay aaddu faa'iideynaysaa in awowga iyo adeerkaba aabba lagu sheegi karo waayo nebi yacquub dee la hadlayay isagu waa u aabbo laakiin dee nebi ibraahim iyo nebi isxaaqba iyaga waa u awow ismaaciilna waa u adeer marka cumar binu khadaab uu nebigu la hadlayayo oo ku yara adkaaday cabaas maar miyaanad ogeyn buu cumarow adeerku inuu yahay farac ama laan aabbaha uun ka baxday dee adeerka nebiga ixtiraam waa mustafaadaadka aayaadka aynu ka qaadanayno waxaa markaa guud ahaan halkan aynu ka arkaynaa qeybtan dambe iyadana oo mafhuumka qisada ay waxyaabaha hore aynu soo sheegnay waa laga faaidaysta waa kuway ku caday u taaganta laakiin faxwaha iyo hadalku waxyaabuu bixinaya waxaa ka mid a ubadka sida loo rabaynayo oo qisaska nebiyadu had iyo jeer waxayna barayaan ubadka in diinta lagu anqarinayo oo loo dardaarmayo oo lagu nooleynayo oo lagu ilaalinayo waa arrin aad iyo aada u muhiima ah. suuratu maryam bilowgeeda haddaad akhridana dee nebi zakariya iyo waad arkaysa dardaarankiisa idan markaa waxaan wax yar ka odhan lahayn casriganna waa mushkilad weyn oo jirte ubadka iyo sida loo rabaynayo ama loola noolaanayo ama waajibka ka saara rabaayadda ubadka waalidka in badanoo inaga midi waa waalid ama way kusii socdaan marka tarbiyaduna waa fani la barto wey fani soomaalida ay ka jaahil yihiinoo u baahan inaad barato wey sida cilmigaa kaleba aad u baranayso muhiimaddii iyo miisaankay tarbiyaddu leedahayna waa ka lagu xusuusanaya waalidka ilaahay wuxuu ina faraynayn waalidka u ducayno markay ducadana isagaa inoo laqimay oo inoo sheegay oo wuxuu waalidka u duceeyo sidaa dhaha waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira qofkii waalid lo waxaad tidhaahdaa ilaahay waalidkay u naxariiso siday igu naxariisteen ma aha laakiin sida ii rabeeyeen marka waxaad arkaysaa naxariista inay ugu muhiimsanatay rabaayadda ama tarbiyadda inagu rabaayad baynu iska nidhaana af soomaaliya markaynu yaro xarifnee kobcinta iyo korinta ubadkii la koriyo weeye naxariista u weynaad siisay haddaad ilmahaaga caloosha waxu siiso oo dhar wanaagsan u xidho oo suuqa ku sii dayso adigoon tarbiyad siinin waxba umaad kordhinin waaba laga yaabaa muruqyadiisa koosan inuu adiga kugu feedho xoolahana xoog kaaga qaaduu ku dilo ku daandaamiyo marka wax loogu naxariisto tarbiyada ugu muhiimsan waxaynu si gaara ah uxusi lahayn tarbiyat almuraahiq ilmuhu waktigaa uu soo qaangaadhayo iyo sida loo tarbiyeynayo wiil iyo gabadhba waxaynu marxaladdaa usoo qaadanaynaa baahida ka jirta ayaa aada u weyn waa waktigan la idhaahdo maxay idhaha soomaalidu nin ismood bay idhaah kilinkiladiisu ursadoo dhididkiibaa urayoo waa nid ismood ayay ku leeyihin nin maahe wuu ismooday weli muu gaadhin nimadii inantiina waa gabadh ismood wakhtigaas weeye waa markay tahriibaan waa markay silsiladaa qaataan ay suuqa maraan waa markay xiiseeyaan inay waxun burburiyaan inay waxun jajabiyaan islaantuna ay ka soo qaylisay tidhaahdo inamadii waan kari lahay odayow inamadaada dhinacaad ugu jahaynayso adaa yaqaana hebel buu baxsaday hebel meel buu ka dhacay hebel qaar buu raacay waktigaa qaylada waalidkiiyo xaafaduba ay badato wey muruqyadiisaa yara kuusan intuu shaarka dib uga riixo uu kolba mid eegayo waxay idhaahdaan marxalada gaalada qaar badanoo wax ka qoray iyagu markay fahmi waayeen waxay dhahan waa marxalat ljunuun marxalo uu ilmuhu waasho weeyaan bay kuwooda wax ka qoraa marxaladuu qofku waasho oo u baahan yahay wax kale iyo miyir kale in loo raadiyo markaa caqli ahaanna wuu isu bedelaa ilmuhu jir ahaanna isu bedelaa taa ku dheeraan mayne waa marxalad marka lasoo ururiya bay idhaahdeen ilmuhu uu baahan yahay ictiraaf soomaad maqal badan baa ictiraaftoon ah ictiraaftoonku wuu badan yahay ilmahana ictiraaftoonahoo inantiina waxay leedahay hooy la qabso aniga qudhaydaa gabadh weyne wiilkiina wuxuu leeyahay odaygii la qabso qudhigaygu nin weyn baan haatan haya markaa waa inaan loogu soo hagaagin baan ilmihii yaraa ee la diri jire la canaanan jire la huruufi jire aamus la odhan jire ictiraaf horta waa in xoogaa ictiraafa la sameeya sida loo ictiraafayaabay markaa sharax ka bixiyeen tobaneeyo qodob haddii aan maraajicda intaan ka soo qoray qaar ka mida ka soo qaato marxaladaas waxay ka bilaabmaysaa bay idhaahdeen waa se iyagu u yidhaahdeena teen age macnaha waa taydhiin ilaa nineteen waa wakhtigaas ereygaa la raaciyo ama saddex toddobaadba toddobada hore marka laga yimaado toddobada dhexe iyo toddobada dambe ilaa afar iyo toban ilaa koob iyo labaatan waxay ka warramayaan waa wax ummadaha shisheeye iyo culimada muslimiinta wax ka qorayba ay isku waafaqsan yihiin ilmaha waa in marxaladda lagu baraarujiyaa marxaladduu marayo oo aad tidhaahdaa marxaladdan aad maraysa waa marxaladdii kugu qiimaha badnayd cimrigaaga aada wax badan u kororsan lahayd idan icdaadkan wa ajmalu awqaat waktigaaga kii qiimaha badnaa weeye hebelow ama heblaayo isdiyaare marxaladdaa wuxuu ilmuhu u baahan yahay mar haddii jirhkiisi isbedelayo in caqiidadiisa iyo cibaadadiisaba la dhiso haddii ilmaha caqiidada la cabsiiyo miyir baa u samaysmayo mid edab lahoo wax aaminsan oo dee kula jihaadayo ku berber taagan buu noqonaya ood ka nasato haddaad caqiid ahaan u qanciso wakhtiyada afkaartooda caruurta laga faa'iidaysto wey ciddii doonaysa inay duufsato ama dhan kale ay u kaxayso waa waktiga ay u nugul yihiin inay isbedelaan marka caqiidada iyo cibaadadaba in aada loogula dadaalo u baahan yahay waalidku de hadduu wax garanaya haddii kalena culimada ha u geeyo waktigaa isagaa wuxuu u baahan yahay bay idhaahdeen inaad ihtimaam iyo taqdiir siisa limaa yaquuluhu cinda taxaduثihi macak waxa uu had jeer sheegayo inaad iska dhegamarinee balaad dhegaysato ila waa kan ku yihi ictiraaf baan kaaga baahanaya nin weynoo la dhegaysan waayena waa cajabo ku jeeri ciyaalka markay wax kuu sheegaan waxaad odhan jirta aab orod iska soco laakiin kan la dhegaysto u baahan yahay wuxuu u baahan yahay bay idhahan madharkiisa in la eego madharka wakhtigaa isbedelka xagga dharka habku u labisanayo waxaa qofka waa waxyaabuhu aada u daneeyo marka inaad kana warhayso isla markaana aada xoogaa xorriyada siiso wixii xalaal oo aanad odhanin surwaalkanaad xidhanaysaa shaarkanaad xidhanaysaa qamiiskaas hau doorin waaba dagaalamaysaa ma haddaad tidhaa dharkan kuu dooraya bal wixii xalaala u daah laakiin kana warhay shajicu cala alistiqaa'i aljayidiin waxay dhaha ilmaha waxaa loo doorayaa saaxiibbo wanaagsan iyadoo raadaarkaaguna dusha uu ka haynayo oo aada la soconayso balalka waxmarinayo weliba adiga oo aan ogeysinan inaad eegeysana dusana waad kala soconaysaa saaxiibbadana waad uxuraysa kolley saaxiib la maayo boqol siddeetan saaxiib kula sheekaysanayaa bay idhah adigana boqol toban ama labaatan marka kol haddaanu saaxiib la oo jurujurudooda iyo warkoodaa badan maba ka dhargayaan warka wakhtigaa markaa waxay idhaahdeen saaxiibka waa inaad dee saaxiib fiican loo xulaa diinteennuna saaxiibka halkay ka taagantah waa adigoo hadday suuragaltee waa in raashinka lala cuno tanaawulu acaami macahum waxay keenaysaa nooc dhowaanshaah iyo saaxiibtinimo ah waxyaabahaba waxaa ka mid a ah, amaama alahli waalasdiqaa inaad ku faanto marka ehelka iyo saaxiibada iyo ay joogaan meesha ninkani wallaahi waa nin wanaagsan nintani waa gabadh wanaagsan markaa wuu soo socdaa si wanaagsanna wuxuubuu bartay arrinkiisu wuu tiirsan yahay hebel ama heblaayo waana midna casoo waalan weeye haddaad tidhaahdo uwa firdhadayba waxaan xusuusanay anigoo beri yarbaa waa qiseen tanunbay xidhiir la leedahay ayaa maan ilaawin macnaa tiinajkaasaan ahaa aabbahay baa kutub buu i ninay saaxiib yihiin oo odayabaa soo ag fadhiistay way iska sheekaysteen markii dambi uhi rag badan baa xudhigi jiro ninkan yar baan iminka ka hayaayo kutubtana wuu ku fiican yahay markaa jinaasadeyda waxaan rajaynaya inuu si wanaagsan u maydho dee intii way waan sii xusuusna marka waxay idhaahdeen waa inaad ku faantaay oo aanad moogta xaqirin hoostu ka calaamadsanaya goor dhowto waxyaabaha dhiirinaya waa inuu talaadaada qaato tajamucaat rijaal lixalli mashaakil marka mushkiladaha la xalinaya ragga inaad kaxaysaa wanaagsan geedka iyo shirarka iyo musaalaxada iyo oo goobjooga u noqdooo isdiyaariye ha dhowto muranka dhallinyarada iyo muranka xaafadda iyo muranka ummadda iyo siduu u xalin lahaa waa inuu isdiyaariyaa ood meelahaana u kaxaysa aanad odhan ciyaalku iska dhex joog ha u diidin bay idhaahdeen mumaarasada waxaa la idhahda riyaadada ama ciyaarta ciyaaraha arsilhu macanaa kadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun yacquub markay ka kaxaynayeen inankiisa yuusuf ilma yacquub waxay idhaahdeen bal aroortaha soo ciyaaro mar hadduu ciyaaraya kaxeeya wey idan markaa waxay leeyihin qofka weyne tamartiisa wuu istoorgareeya ama kelyaha ha geliya ama calooshiisan waa tan buurnaanaysa laakiin qofkii yaraa wixii cunaa wuxuu jecel inuu faaruqiyo ma fadhihi karaya ama uu daaca qurmaya ama uu seexanaya marka wuxuu u baahanya inuu faaruqiyo laakiin aanay dee ciyaartii waktigii o dhan lagu qaadanina si uu nafiso un imaam ulkhazaali oo qarniyadii bilowgii wax qoraya waa baabku wax ka qoraya marka uu wax baranayo waa inaad eegtaa wuxuu ku fiican yahay si aanad u caburinin isla markaana aada la doorto wixii uu maaragtay dooran lahaa tabartiisa qirada iyo wax akhrinta iyo mudaalacada inuu ku jiheeyo waa inaad ku rabiisa bay idhaaheen kaaficuhu calaa acmaalihi اxasana wax laga abaalmarinaya hadduu shaqooyin wanaagsan ama reerka u qabto ama waxbarashada ka soo kordhiyo ama cibaadada ama diinta xoogaa yaroo dee abaalmarina shaahisyad yaroo adduuna waad fiicanta bal intaasina waa gunno iyadana wuu sii dhiiranaya tajahal an tasarufaatihi alatii laa tucjibuka bay dhah ninkaa isaga ah ama inantaasiiba waxyaabaha qofkuu samaynayo dhaqdhaqaaqa yaro khaldan isaga dulqaado ma wada saxnaan kara dee qofkii qof yari maxay yidhaahdeen intuu geed ka boodayaba talaa ka booda markaa sidaada inuu wada toosnaadaha eegine markuu wax qaldo waa inaad tidhaahdaa bal tan waa taasoo dee khariibte wixii dambe insha alla inaga ilaali oo aana dabada u qaban canaantii iyo bakooraddii waxyaabaha ilmaha tiinajka ama muraahiqa ah anfici kara waxaa ka mida bay idhaahdeen in hooyada iyo aabbuhu tusaale wanaagsan u yihiin oday iyo islaan cibaadayooma iyo canaad cibaadayooma iyo canaad hadday meesha joogaano gigtaa iyo qayladu baxayso isna khariban waxay idhaahdeen waxyaaba haboon waxaa ka mida goobtuu wax ku baranayo inaad ku booqato mucalimiintiisa hadday eh, iskuol iyo masjid iyo madarisadba ood macalimiintiisa waraysato oo hadhowna macalinku wixii ku ammaanay isaga aad uga sheekayso waxyaabaha dhiirigelin karaay ka mid yihiin ishaacatu ruuxi shuura fi lusra waxyaabaha habboonay naga maqan waxaa ka mida bay leeyihiin marka caruurtu ay xaafadda joogaan in shirkaa congress weeye dee qoyskuya eh. shirweynaha la qabanayo sida loo dooda iyo alra'yu waara'yu alaakhar bal aynu isdhegaysano arrinkan ama caawal xalinaya war dee aad ugu dhegayso ilaa haddii kale buuqii bay la imanayaan marka haddii halkaa lagu soo rabeeyo mashwaradii iyo wadatashiga goodhowto madarasada iyo shirarka iyo qofdee lasoo rabeeya buu noqonaya dadka dhegaysan kara haddii kale mikrofoonku boobaya markaad qofkaasoo kale la sheekaysanayso waxaad ka dheeraanaysaa bay idhaahde ijaabaadka nacam iyo laa qofkii waa inaad sheeko la wadi karta hadduu wax ku weydiiya ha maya taasoo kale waa askareeyeyno goodho waa kala tegaysaan wada hadal idinma socon karo marxaladiisu taa way soo dhaaftay alcayshu fii caalamihim qaliila linafhamahum wanastawciba mashaakilahum bay mararka qaarkood waa inaad caalamkooda la yaro noolaataado aada isciyaal garaysaa ila nebiguba saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam bal nebi maxamedoo gurguranaya ka war oo ciyaalkiisiina fuushan yihiin sida awrka ya marka waa inaad kala garataa bay idhaaheen an tacrifa alfarqa bayna almakaani bayna almakaanati waalmakaan makaanadaad leeda iyo makaankaad joogto kala garabay dheh haddaad makaanad weyn leedood sheekh weyn tahay ama wasiir ama madaxweyne laakiin aad ciyaalkaaga la joogto dee makaanadaadii iska soo dhaaf taytalkiiyo darajadaad lahayd ka kaala imika dee ciyaal baata imika xaasiley baata imika nin caadiyaa tahay marka haddaad brotokolaadkii un doontaad si a isu qondhooriso <laughs> waa isku oodmaysaan ciyaalkiia tiaa layga xishoodo lagaa xishoodan maayo la ciyaaroo beretama oo qosla oo kada makaanadaadu waa halkeedii meesheedii la tag laakiin makaanka ilaali bay dhahan intaasoo dhan waxyaabaha laga faidaysan kara waxaa ka mid a qisada yacquub iyo yuusuf ibraahim iyo ismaaciil luqmaan iyo inankiisa nebi maxamed iyo dayartii marka waxaan baraarujinaynaa un arrintani waa arrin fani dhan u baahan fani dhan weeye oo la barto fanu tarbiya u baahanna inaynu muxaadaraad iyo koorsooyin iyo dood cilmiyadii laga yeesho waalidkan ordaya xiinaya weliba culimada madaxda maalqabeenka intay carruurtooda la kulmaanba way yarta leanno dana caamay ku howlan yihin marka si aynu usoo saarno dadkaynu doonayno dadkaynu doonaynan diidaynana uga reebno baabkaa in wax laga barto wey marka waxaan is leeyahay wax loo baahan baraarujintiisa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuuhi tilka taasi ummatun qad khalat waa ummad tagtay lahaa maa kasabad waxay leedahay wixii ay shaqaysay walakum maa kasabtum idinkuna waxaa leedihiin camal wixii aad shaqaysateen walaa tus'aluuna la idin weydiin maayo camaa yacmaluuna wixii ay samaynayeen walaa tus'aluuna la idin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluun wixii ay ahaayeen kuwa sameeya marka aayaddaasi waxay jawaab u tahay waragow reer yuhuudeedow abtirsimadiinnu idin anfici mayso yuhuud iyo nasaara ku abtirsanna annagu oo halkaa landheeraanu ka oo reero jannaanu nahay ku anfici mayso xadiidkii rasuulka wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam waman abdaa bihi camalu lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisu dib rido abtirsiimadiisu ma horu tilka ummatun qad khalat nebiyadaasi waa uma tegey wixii ay shaqaysteen bay leeyihiin idinkuna waxaa shaqaysateen baa leedihiin walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun camalkoodii la idin weydiin maayo idinkana camalkiina iyaga la weydiin maayo walaa taziru waasiratu wisra ukhraa qolo walba sideedu ilaahay u xisaabinayaae waxa la shir timaadeen waa la eegi wallahu subxaana wa tacaala aclam alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa calaa wa asxaabihi waman waalaah uma amaa bacd waa suurat lbaqara aayadda boqol iyo ilaahay wuxu uhi waqaaluu waxay idhaahdeen yahuuddii kuunuu gaaladii waxay dhahdeen kuunuu waxaad noqotaan yuhuudan yuhuud noqda aw nasaaraa ama reer nasaareed iyo kirista noqda tahtaduu way hanuuni doontaan qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow bal labadaa midna noqon maynee milata ibraahiima natabicu milata ibraahim diintii nebi ibraahim baynu raaci ayaanu raacaynaa xaniifan isagoo ahaa mid xaqa u leexanaya wamaa kaana min almushrikiina gaaladana kama mid ahayn wa quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay quuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay wamaa unzila ilayna iyo qur'aankiina lagu soo dejiyey wamaa unzila iyo kutubtii lagu soo dejiyey ibraahiima nebi ibraahim wa ismaaciila waisxaaqa wa yacquuba iyo walasbaati inamada ilmo yacquuba nebiyada ahaa kutubtii lagu soo dejiyey wamaa unzila wamaa shayna waanu rumayna uutiya la siiyey muusa wa ciisa labadaa nebi kitaabadii la siiyeyna waanu rumayna wamaa kitaabkiina kutubtiina waanu rumaynay uutiya la siiyey annabiyuuna min qabli annabiyuuna min rabbi nebiyadii laga siiyey ilaahooda xaggiisa ilaahay kutubtu siiyeyna rumayna laa nufariqu kala saari mayno bayna axadin minhum qaar iyaga ka mida kala saari mayno oo qaarna rumayn mayno qaarna diidi mayno waa wada rumaynayna wa naxnu anagu lahu ilaaha ah xaqa ah muslimuuna waanuu hogaansanna fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa aamantum bihi iimaankaa rumayseen oo kale ee wanaagsana dhammayska tiran hadday rumeeyaan faqad ihtado way hanuuneen wain tawallow haddii ay sii jeedsadaan fa innamaa hum iyagu fii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihiinoo way ka fogaadeen dadkii alla yaqaanka ahaa fasayakfiikahum ullah ilaahay baa kaaga fillaan doona oo kuu qaaday wa huwa asamiicu ilaahay kii wax walba maqlo weeye alcaliimu kii wax walba ogsoon weeye sibqat allah itabicuu waxaa raacdaan sibqat allah ilaahay diintiisa quruxda u kordhisa qofka waman axsanu min allah ilaahay yaa ka wanaag badan sibqatan xagga diin ahaaneed wa naxnu annagu waxaad tidhaahdaa naxnu annagu lahu ilaahay caabiduuna kuwa kuwa caabudaya oo u hoggaansan oo isu dhiibaya oo addoommo u abaan nahay waa ceebihii yuhuudda iyo jawaabihii la siinayey marka diinta islaamku waa diin ulxiwaar waa diin ogol qofku intuu doodo dadka qanciyo daliilka u keeno waayo lama doonayo dadka in la qasbo ama la afduubo sida ummadaha shisheeye diimahooda dadka ay ugu qasbaan laa ikraaha fi diin oo qofkii haddii diintii lagu qasbo munaafiqun buu noqonayaa munaafiqna anfacayo idan waxaa laga maarmaana in la qanciyo oo lala doodo oo wuxuu istaawinayo looga jawaabo oo shubhadiisa iyo madmadowgiisa meesha laga saaro oo aan laga aamusin labadii qoloba ceebahooda waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen hanuun waxa haya waa yuhuuddi iyo nasaaradii hanuun waxa haya bay yidhahdeen yuhuudda iyo nasaarada marka majaas ikhtisaariyaa ku jiree macnaheedu maaha labada qolo intay shir wada qabteen in hadalkani ka soo wada yeedhay maaha nima wax ku midoobi kara yuhuudi iyo nasaare oo maqaal midaysan soo saari kara maaha sidii aynu horeba u soo arkaynay inay isxaqirayeen cadaawadina ay uga dhaxaysa ee yuhuudduna gaarkooda u yidhaahdeen yuhuud noqda waydin hanuuni nasaaraduna gaarkooda u yidhaahdeen nasaaro noqda waydin hanuuni iyagu ha iska yidhaahdeenoo waa hadalnin yidhiye maxaa lagu hanuunaa talow wixii lagu hanuunayey ummad hagaajinayey horumar adduunyo mid aakhiraba keenayey ilaahay baa inoo tilmaamay subxaana wa tacaala taasina waa milata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin milata ibraahim wa milata alambiyaa wamilatana wa milata rasuuli illaahi salى اllahu alayh waslm waa milat اslaam diintii ambiyada ee abulambiyaa hormuudka ugu ahaa nebi maxamedna soo khatimay ummadda islaamkuna ku abtirsanayso ta lagu hanuunaa waa taa taasuu ilaahay faray taasuu ummaddana u dardaarmay xaniifan wamaa kaana min almushrikiin ilaahay xaggiisu u leexanaya xaqu u leexanaya gaal maaha iminka waa la tacliid ba waa sarbeebo waxaa weye maala haddaad qof soo ag joogsato oo aad tidhaahdo niyo anugu beenaale mey niyo anugu tuug meyhi maxaa meesha laga fahmaya adigaa beenaalaha tuuga wey hadalkiibaa si dadban loogu jawaabaya iyaga macnaheedu markaa waxa weeye mushrikiinta mu ahayn nebi ibraahim idinkaa mushrikiina yuhuudigu waa mushrig nasraanigu waa mushrig kii kale sanamka caabudaya waa mushrig mid cid kastoo ilaahay wax barbergelisa waa mushrig mushrigna kuma abtirsada nebi ibraahim Eh, calaamado badanna de arrintaasna way iska cadda <clears throat> waxaynu odhanayna ilaahay baa inoo laqimay addoonkuna wuxuu daliilka waafaqi karaa doodi karaa ku guulaysan karaa markuu ilaahay ka daliil haysto waxaad tidhaahdaan ilaahay baanu rumaynay kitaabkiina lagu soo dejiyey kutubtii hore ambiyadii lagu soo dejiyey oo magacyadooda kuwaa yihiin iyo nebi ciise iyo nebi muuse intii la wada siiyey wamaa uutiye nebiyuuna min rabbihim nebiyada ilaahay iyo rusushu ilaahay soo diray kutubtii la siiyey o iimaanka waafiga ahee miyirka qabaa waa kaa iimaan aan qabyaalad lahayn oon qowmiyad lahayn oon cunsuriyad lahayn oon eex lahayn oo aan iska doonid lahayn laakiin caama oo dhammaystiran oo waafiya waa kaa wey loo kala eexan maayo ilaahay awliyadiisa waqti rususha ilaahay iyo malaa'igta ilaahay iyo mu'miniinta ilaahay intuba waa wada dad walaalo ah sidaa u nebi maxamed ba xusey salaatu wasalaam dad isku aabba ah oo kale ka dhigan shuruucdoodu meelabaha isku khilaafeen laa nufariqu bayna axadi minhum wa naxnu lahu muslimuun iyagu way kala saareenoo dee yuhuuddu nebi ciise iyo waxay sheegayaan nebi muuse iyo towraad kuwan kalena nebi ciise iyo injiil marba waxay ku sheegaanba qolana ma ogola qur'aanka iyo rasuulka salى اllahu calayhi wasalam laakiin inagu ambiyada ilaahay kutubta ilaahay ilaahay baa inoo laqimay inaynu wada ogolaano kutubta wixii laga bedelay waa halkeeda ma ogolin laakiin asalka kitaabkan inuu ilaahay ka yimi xaggiisa marka arrin buu ilaahay sheegayoo waxa uu yidhi fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow hadday u rumeeyaan sidaa u rumaysteen oo kale way hanuuneen haddii ay waa sida yihiin aanay u rumaynin idinku sidaa u rumaysteen oo kalena way hallaabeen marka micyaar baa jira halbeeg soo maaha cid lagu halbeegayo oo lagu qiyaasayo dadka oo dhan iimaankooda ciddaasina waa asxaabtii nebi moxamed ridwaan ullaahi calayh fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow asxaabtii nebigaay hadday dadkaa hadlayaa u hanuunaan sidaa ilaahay u rumayseen oo kale haddii ay u rumeeyaan way hanuuneen haddii kalena waa weerar wain tawallow fainama hum fii shiqaaq hadday diidaan iimaankiine iimaankaa wanaagsanee nebi maxamed idinku horkacayo ee dhammayska tiran hadday diidaanna nimanku khilaaf bay ku sugan yihin way idinku maqan yihiin waa dagaal fasayakfikahum ullah ilaahay baa kaaga filaan oo ku barbar taagan waxba ku yeeli maayo kol hadaad ilaahay haysto ilaahay wuu maqlayaa wuu ogyahay aayaddan sibqatallaahi waxay ku soo degtay nimanka yuhuudda iyo nasaarada labadu way lahaayeene waxay jirto wax la idhaahdo siiba nasaarada cabuudiya waay ayay lahaayeen oo ilmaha yar markuu dhasho biyaa la walaaqayaa sibaaq casna waa lagu darayaa midab casaana ilmihii yaraabaa daf la siinaya ilmihii yaraa ayaa la rinjiyeynayaa oo la buufinayaa isagoo casaana la soo saaraya waxay leeyiin imikuu nasraani dhaba noqday mararka qaarkoodna halka gudniinkaaba ugu jiraydaa marka rinjiyeyntaa ah ayay dadka ugu sheegeen inay tahay diin anfacaysa oo diintii nasaarada inuu si dhaba ilmihii yaraa hadda ugu sifaysan yahay kol haddii la rinjiyey saasay sheegi jireen marka aayadda waxay sidaa xidhiidh ula leedahay sababu nusuulka sababu nusuulka marka aada fahmayso ayaad fahmaysaa sababtan sibqada loo cabiray marka ilaahay wuxuu uhi taasi maaha sibqo iyo rinji qofka haynaya oo ku raagaye rinjiga ama istambarka ama midabka qofka haynaya ee anfacaya ee aan kadha ka go-aynin waa midabka iyo muuqaalkay leedahay diinta ilaahay diintii islaamka markaa ilaahay sibqa uu ku sheegay sibqat allah sibqadu waa subqigaa de had jeer gidaarka iyo adiga arkay wixii alar eh, midabbaa la mariyaa marka midabkaasi waa midab ku dheganoo ku adag marka diintii islaamka sababtuu ilaahay ugu sheegay sibqada waxa weeye iyagaa sibqa samaystay aan sibqa ahayn oon macno lahayn marka rinjiga dhabtee dadka haynaya midabka dhabte haynaya waa kaa islaamkeen ka go-ay wamana sibqat allaahi waman axsanu min allahi sibqa diintii ilaahay raaca ilaahay baana ugu diin wanaagsan kuwaa kale diin ma hayaan ilaahaasaanaanu caabudaynaa dhaha sidaa weeye oo qofka muslimka ah diintu waa inay dushiisa ka muuqataa oo man eh, man xasanat man xasuna sariiratuhu xumidat siiratu baa la idhaha qofka haddii baatinkiisu wanaagsan yahay dhaqankiisana waa la mahadiyaa axadu aclaami salaf baa wuxuu lahaa man kahurat salaatuhu bileyli istanaara wajhuhu fi الnahaar qofka habeenkii cibaadadiisu badantay wejigiisaa iftiima maalintii siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud cabdilaahi bnu salaam wuxuu ihi markii nebi maxamed madiine yimid nin wadaadadii yuhuuddu ka mid ahaa ayaan doonay bal inaan imtixaan ka qaado waanu kuurgalayoo waanu imidoo muuqaalkiisana waan eegay maqaalkiis hadalkii nebi maxamedna waan dhegaystay markii ugu horraysuu madiine yimid facaraftu ana wajhahu laysa biwajhin kadaab markiiba waxaan gartay wejigaasi weji beenaale in aanu ahayn weligiiba munaafiqu hayse soo macaaneeyo hayse soo buufiye hayse soo cabeeye wuxuuya waad garanaysa addoommaha ilaahay wanaagsani firaasay leeyihin firaasa aragti dheer bay leeyihin oo qofka markiiba lagu garanayo marka diintu waa inay noqotaa wax dadka ka muuqda oo dowladda ka muuqata oo qoyska ka muuqda oo mujtamaca ka muuqda haddii diintii ay noqon weyda mid dadkii ka muuqata waa afkii oo laga sheeganayo idan waxaa halkaa aynu ka arkaynaa asaxaabatu micyaaru lifahmi اlislaam asxaabtu inayiin allaha ka raali noqdee diintan islaamka sida loo fahmayo dadka lagu qiyaasaya halbeega u maantana nasiib daro asxaabtii nebi moxamed afkaa lala dhacaya qaar iska calmaaniyiina qaar caqlaaniyiina ayaa asxaabtii wax ka sheegaya abi hurayra waa hebel kale waa caynka mucaawiya waa caynka shiicadiiba dadka ay u laqimayaan shahaadadoo waan abubakar la caado iyo cumar marka in la nacdalo ayaa iyaga halka shiicanimada lagu soo galo haddaad dee aqoon u leedaood garanayso meelaha waad ka dhegaysan kartaaye idan markaa aayadduna waxaaba inoo sheegtay sida iimaanka iimaanka wanaagsan iyo islaamnimada wanaagsan iyo fahamka wanaagsane islaamku uu leeyahy waa kaa nebi maxamed asxaabtu ay ka qaateen inaguna iyaga aynu ka qaadanayno halbeega wax lagu qiyaasayana ah fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow idan markaa salafu saalix dadka ugu mudani waa iyaga qarniyadoo dhan kuwa ugu fadliga badani waa iyaga waa qarni qaaliyo ilaahay u xulay nebi maxamed taasaynu in yar wax ka odhan lahayn idan dad caadiya maaha dad caadiya maahe waa dad dadka wax dheer saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim intee oo xadiid buu nebigu ku ammaanay qur-aanka haddaynu usoo noqonno ilaahay baa wuxuu tilmaamay iimaanka asxaabtu inuu iimaan qawiya wاladiina aamanuu wahaajaruu wajahaduu fii sabiili اllaahi wاladiina aawow wanasaruu wanasaruu ulaaئika hum اlmu'minuuna xaqa muminiinta dhabta ahi waa reer ansaareed iyo muhaajiriinta baa ilahay wlaakina اllaha xababa ilaykum اliimaana wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaan ulaaئika hum اraashiduun intaasoo wanaagaa ilaahay idiin sameeyey ma sii gashtaan allah yabaarik fiikum waaya qul ilxamdu lilaahi wasalaamu calىa cibaadihi aladiina اصطafaa rabbi waxa uu leeyahay mahad ilaahay baa leh iyo addoommuhuu doortay adoomuhu doortayna waa asxaabta baa bal hadda amaanta ka dhacda inaanay dal caadi ahayn asxaabtu markaad eegto siday islaamka u fahmeen si cajiiba ahayd markii asxaabtu ay u hijroodeen xabashida gaaladii quraysh waxay ka daba direen dad axmedunajaahiyo boqor ahaa iskamuu soo afduubinoo muu soo xidhxidhine bal u yeedha buu yihi qoladan la daba socdo jacfar ibnu abi aalib bayse soo taagayoo bayaan cajiiba buu ka sii daayey waxaasaanu ahayn waxaasaanu ahayn rasuul caynkaasa buu ilaahay noo soo saaray waxaasuuna faray waxaasuuna faray muuqaalkii jaahiliyaddii iyo muuqaalkii isbar islaamku isbarbar dhigcay suuratu maryamna wuu akhriyey oo meesha ku munaasib ahay ninkii markaasu ilmeeye wuxuu uhi kaad akhriyaysiiyo kii ciise lagu soo dejiyey isku meel bay ka soo wada baxayaan war iska taga idiin maaye muuqaalkaa wanaagsane dhabte islaamka uu ka bixiya ninkaa qanciyey iyo qur-aankaa u dooray ribciye bnu caamir asxaabigii la odhan jiray markuu u tegey ninkii reer farrise boqorka ahaa wuxuu muuqaal buu soo bandhigay cajiiba waxaanu ahayn qole iska dulaysanoo islaam buu ilahay nagu ciseeyey markaa waxaanu u nimi buu leeyay si aanu dadka uga saarno cidhiidhiga adduunyadanu cadliga islaamka ugu saarno halkaasuu maqaaladiisi isaguna ka sii daayay macnaha waxaad arkaysaa dhismaha uu nebi maxamed dhisay calayhi salaatu wasalaam waxaa asxaabtu ay yihiin dadaalkay sameeyeen iyo diinta say u fahmeen waxay noo qoreen waxyigii oo aan wakhtigii nabiga la qorin calayhi salaatu wasalaam waxay ogaadeen haddaan manhajkan ummadda asalkiisa la qorin oo waxyiga ah in diintiiba ay lumayso taladaa markiiba way isdhaafsadeen abuubakar baa diyaariyey cumar cumaan baa markii dambe soo saaray wakhtigii dambena dee taabiciintii waynaga garanayno axaadiiii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa la inoo qoray iyadoo nebi maxamed uu ka tegey intay aayar isu yimaadeenba waxay asaaseen dowlad cajiiba oo casriyahoo caalamkaa meeshaa ay joogeen aan laguba hayninba oo mu'asisaadkeedii qaalig ahaa iska lahayd waxay asaaseen asxaabtu iyagoo fahmaya horumarka ay leedahay taariikhay muslimiintu leeyihiin si taariikhaha ummadaha kale iyo daba socodnimadooda looga maarmo cumar baa horseed ugu ahaa waxay asaaseen magaalooyin basra iyo kuufa iyo fustaa oo qaahiro ah iyaga asaasay iyagoo samaynayey shawaaricda iyo hayweeyada iyo wadooyinka cumar bnu khaaab allaha ka raali noqdee waxyaabuhu asaasay bay ka mid ahayd nidaamyuu sameeyey nidaamkan idaaradda maanta gaaladu ay nagu faanaan iyo horumarka maamulka wax badan buu salka u dhigay dowladdii islaamka oo uu ka muuqdo cadaalad iyo hufnaan wuxuu hi nimanka wulaadda ah ee barasaabada gobolada madaxda ka ah marka uu qofku madax noqonayo waa in la tirakoobaa xoolihiisa uu leeyahy maalintu xilka ka tagana la tirakoobaa si la arko si loo arko waxa u kordhay waa intaynu kari laanahay soo nin waliba intuu kusoo boodaa buu leeyahy intan horaan u lahaa anaa lahaaba wuxuu odhan jiray magaalada madiine markay barasaabada goboladu madaxda goboladu imanayaan maalintii ha soo galaanoo habeenkii yay soo gelin si loo arko inuu faramaran yahay inu inuu waxsito wuxuu odhan jiray madaxda meelaha gobolada iga durugsani iyay tijaaradda iyo ganacsiga gelin ila hadduu yaa la ninkii meesha haystay de dhigaya ama yaa la baacmushtareyn karaya ilaa way u xidhantoo dadku isku shubanayaa waxa uu dhigay istaraatiijiyado cajiibaho shaam iyo masar iyo ciraaq dhulkii bannaanaa wuxuu ihi dadka xataa cadowgabaha laga xoreeye ummaddaa wadale buui idiin qaybin maayo mujaahidiintiinii xoraysee dadka waa dalka waxa wax ku leh boqolaal sano dadka soo socda imanaya haddaynu inagu ku kala tagno kuwaynu dhali doona xaggay baloor iyo beer ka helayaan buui warya bal hadda u fiirsa inagana dantii guud way liqanta beer horaa lasii liqayba masaajid mee malcaamadi meeday marka wuxuu ku leeyahay cumar dalka waxa inala leh dadka iman doona muddo dheer marka la idiin qaybin maayee kuwaasaa lagu talagelaya dawaawiin buu sameeyey markaasaa wuxuu ihi ha la wadaa tiro koobo muwaadiniinta waddanka jooga oo dhan gaalo iyo islaam si ay u helaan xuquuqda ay leeyihiin xataa kuwa gaalada ah nin yahuudiya buu ku soo baxay oo tukubaya magaalada dhexdeedo waar maxaad ahayd buuri dee waxaan ahaa buuri waan gaboobayoo waan shaqo gabayoo dee iminka saasaan isaga luudayaa biil ha loo qaro buuri yahuudiga intii uu itaalka lahaa cashuurtaanu ka qaadayne maanta hoggaan kafur uu noqdayna ku sii dayn mayna buuri suuqa mar haddii markuu xoogga lahaa aanu cashuur ka qaadayne maantana waa in biil la siiyaa buuri hadda waa dadkeenna maanta loomana sheeganaya ee laleeyahay weel feeriya idinkaa bil laydin siiyaa wuxuu cumar binu khadaab asaasay buu ahaa arrimahaasoo dhan waxay ka faa'idaysteen horumarka idaariga ah ruuxda islaamku inay tahay diin horumar iyo xadaarad diinul u timi maslaxadda dadka si ay uga shaqayso diin aan u xidhxidhnayn sida kiristanka iyo boobabka iyo kaniisadda ummadda ay u xidhxidheen waayo nebi maxamed bay arkeen calayhi salaatu wasalaam iyadoo wixii maslaxadaba uu soo qabanayo uu ka faa'idaysanayo waxaa lagu yihi rasuulka markii la dagaalamayo dagaalkii khandaq ayaa la dee halkaa fardoolayda ayaa ka soo dhacaysa oo soo maraysa marka god baynu ka qodaynaa salmaan alfarisi wallahi fikraddaas waa saxbu waa fikrad ka timi ahayd reer eeraan godkii baa lagu badbaaday arrin kalea nebiga u timid oo waxaa la yidhi waraaqahanaad dirayse nimanka madaxdaee gaalada u dirayso haddaanay shaabad lahayn cidi dhegaysan mayso rasmi noqon mayso ma sidaasaa buuhi haddaba shaabad ha lai sameeyaba iyagaabaynu ka qaadanay inu ka faa'idaysana muxamed rasuul allah muxamedu rasuulullaahi shaabadiisu waa u basiid oo fudud oo aan ilaalinba u baahnayn fargalkaa weeye fargalkii unbaa muxamed rasuul allah intaasoo gooba markuu qoro xokayntu ayuunbuu saaw yaro dhag nabi maxamed oo sidaa horumar ummadda ugu keenay diintoodii iyo dunyadoodii bay asxaabtu ka dhimbiil qaateen sidaa daraaddeed bay horumarka iyaguna wax badan ka ijtihaadeen markay fahmeen ruuxdii islaamku inay tahay wax qiimo badan waxay arkeen rasuulka oo caadooyinka wixii xumaana ka tegey wixii wanaagsanaana soo xulanaya maalan carabi waxay ahaayeen niman deeq badan xujaajta waraabiya waa la daayey laakiin waxay niman kibir badan oo faan badan oo nasabadda dura waa la xaaraantinimeeya waxyaabahaana sidoo kale waxa ay markaa dadka muslimiintu soo urursadeen waxalla wixii faa'iide ahaa ee ummado shisheeye lahaayeen wixii sharahaana way iska mooseen idan markaa dee islaamku ma diidana inaad mindina wax ku cunto balqaacadda darsato laakiin inaad idigta ku qabatuu doonaya oona dee bidixda isticmaalay soo laba kala duwan maaha si kale haddii loo dhigo adawaadka ummadda waxu anfici kara iyo agabka waa la isticmaalaya laakiin afkaarta iyo aidholojiyaadka muctaqadaadkeena iyo mawaaqifteenna wanaagsan ka hor imanayna ka hor imanaya taasaa la iska moosaya waata laynaga laayay maanta ummadaha shisheeye wixii wanaagsana inaynu ka soo qabsanno sidaa nebi maxamed iyo asxaabtu uga soo urursadeen wixii xunna aynu iska moosno taasaa loo baahnaa marka ruuxda iyo horumarka iyo maslaxadda la xaqiijinaya saxaabada sidaa iimaanka ay tusaale inoogu ahaayeen dhinac walba tusaale inoogu yihiin saxaabadu marka in loo duceeyo oo la ammaano oo lagu dayday mudan yihin wax laga sheega maya wallahu subxaana wataala